cashirkan waa cashirkii sagaal iyo labaatanaad ee casharada dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin imaam اnawowi caleyh raxmat ullah habeenkana waa habeen isniin ah saddex-iyo bisha shawaal ama tobanaad hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam baabkana waa baabu wujuubi taacati wulaati اlumuur fi ayri macصiyaة wataxriimi طaacatihim fi اlmacصiya wuxuu baab yahay baabka inay waajib tahay in la aeeco baabu wujubu طaacati wulaati اlumuur umuurta muslimiinta ragga madaxdu ah in la aeeco inay waajib tahay fii hayri macصiyatin macsiya wixaanan ahayn wa taxriimi طaacatihim in lagu aeeco inay xaaraan tahay fi اlmacصiyati qaal allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulkii iyo akhyaartii aamanuu alli nabi rumeeyow atiicuu waxaad atiictaanood muxuu ahay ka dambaysaan allaha alla weyne subxaanahu watacala oo hadalkiisa yeela iyo awaamirtiisa wa atiicuu waxaad atiictaan arasuula rasuulkana ateeca wa ulil mri dadka madaxda oo minkum idinka idinka mid ahna ayagana aeeca weeyaan waxay daliil u tahay oo imaamka u keenay caleyh raxmatullah qofka weliyo amriga ah hadduu wanaag iyo khayr uu fara in lagu ateeco oo wax kasta uu fara lagu ateeca hal sharti ayaa hortaagan laakiin shartiga muxuu yahay anlaa yakuuna fii macsiyat illahi tabaaraka wa tacaala macsiyo alle inayna noqonin macsiyo alle inayna noqonin haddii laakiin macsiyo ay tahay iyada taaca ma taalla waa xaaraam weeyaan walow mid yarba ha noqoto haddii marba qofka mu'minka la faro wanaag oo qofka ulilamriga uu faro wanaag inuu wanaaggaas ku raaca mararka qaar waxaa dhici karta waliyulamriga qofka inuu fara shay isaga ku culus oo isaga aanan muxuu ahay u qalmin kadalika inuu aطeeca waajib ah ila an takuuna macsiyatan lilahi subxaanahu wa tacaala marka aayaddaas ayuu ilmiga iyo ummada soomaalida ah aayaddan qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha tasliimu hadal ma lahan wa aiicu rasuula iyadana waa tasliim hadal ma inta badan aiicu llaha wa aiicu rasuul cid ka hadasho waa yarta laakiin waxaa laisu fadhiyaa marka la yimaada wa uli lmri minkum marka aayadda qaybteeda hore tasliim weyaan laakiin qaybtaada markay timaado boqol calaamat su'aal ayaa la saari wa ulilmri minkum kaanna qowlkan inuu muxuu ahaa wax kala xambaarsan yahay dadka dhanna ma ahan dad badan oo eh, muxuu ahaa eh, laga yaaba alabatcilmi inay yihiin ayaa baabkan daacada weliyi amriga u haysta waxyaabahan dadkan boqorada iyo madaxda muxuu ahaa eh, kitaabka allaanku dhaqmin iyo waxyaabahaas waxay iyaga ay dadka ku beer jilacsadaan ahaan oo kale inay saas kaga dhaadhacda laga yaabaa oo aayaddii maqaamkii iyo booskii ay joogtay mararka qaar qalbiga qofka ay hoos u yara dhacdo oo arrintaas aan aad sida qaybta hore loogu booda aan loogu boodin arrintaa marka falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum uma la yajiduu fi anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima ilaa ay ka gacmo taagaan oo ay isu dhiibaan wixii alla imaaday iimaankooda waxaa weeyaan kaamil ma noqonayo rabbigeenna subxana wa tacaala marka aayaddan waxay la too tahay waaqiimu asalaata wa aatu zakaa ay la too tahay ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuul wa ulil amri minkum qof dhakhtarra hadduu khalad sameeyo ma dhakhaatiirtao dhan ba muxuu ahaa la wada khaldi ma dhakhtaroo dhan baa laga wada carari qof shiikh khaldamo ma shuyuukhdanna laga wada carari haddii qof sunno ay ka muuqata ama gabarh xijaab ay ka muuqata xumaan ay la imaado ma sunnadii iyo xijaabkia laga carari kala taa marka haddii dadka wulaatay amriga oo wakhtigan jooga in badan oo ka mid ay sharciga allah subxaanah wa tacaala daacadiisii iyo kudhaqankiisii ay dhinac maraan ama ay ka gaabiyaan macnaheeda maaha ayaddaa inay macno beeshay oo daacadii meesha ay ka baxday ma aayadan waa aayad muxkama wax lagu nasakhayna lama haayo wa calayhi marka ya ayuha aladiina aamanuu atiicuu allaha wa atiicuu rasuula wa ulil mri minkum ilaa qofka inuu gaalooba oo islaamnimada u ka baxa waa baab kale tan labaadna inuu shay macsiyo fara waa baab kale laakin laakiin alaslu fii waliyi lmri aaca in la aiica weyaan lidalika ummadda soomaaliyeed waxyaabo badan iyo culaysyo badan oo hadda haysto asbaabta keenaysa waxaa ka mid ah ismaqalkiyaa liidan ismaqalkii korbasa fiirnina boqor iyo madaxweyne iyo gobol nin maamuliha fiirnina xataa ayaga dhexdoodii haddii ay safar aadaan ay gruub yar yihiin inay ismaqlaan waa laga yaabaa laakiin maqalkaas mararka qaar diyaana ma ahaanay wuxuu noqonayaa war ardanaynaan ku fushanna laakiin inay xadiid nabi iyo amar allah subxana wa taala ay fulinayaan inay u aaminina laga yaabaa waa tarbiyadii iyo dhaqankii hore oo u baahan in la cusboonaysiiyo oo la waafajiyo loo soo leexiyo quraankan iyo sunnadan aad rabbigan subxaana wa tacala nagu manaystay oo aacata aicitaanka iyo ismaqlitaanka ay shay diinteen inay tahay la ogaado waxaan la yaabay xajka ayaamaha la tago oo dadka xajka ay tagaan guruubyo ayaa kaxeeya xajka gruub fulaan gruub fulaan gruub fulaan gruub fulaan kenyao kale waxaa laga yaabaa inay soddon gruub ay dad kaxeeyaan kan boqoloo wada kan sagaahanoo wadaa kan laba boqoloo wadaa wahaakada kan kontonoo wadaa ay kaxeeyaan markii xaggii la taga maanta labay tanka waxaa isku dheggan dadka xujayda ahaa oo muxuu aha socday iyo waxaa isku maqan iyo qolyihii xujayda watay oo muxuu aha eh, eh, eh, umarada ahaa waa isxamanayaan waa la wahaakada yani ishkaal baa ka taagan qofku waxaa laga yaabaa inuu soo noqda isagoo xajkiisii waxba ay u jirin qofka asaga marka waxaa ka maqan taacadii in liisaateeca qolyo marka waxaan arkay or aad ula yaabay nimin culimo ah oo dhowr ah laba nin oo nin ka aqaano ama labaan ka aqaanay taqriiban saddexay ahayn labaan ka aqaanay ayaan ku arkay guruub ilaa afar boqol ka badan ayagoo wadaan dadka ayaga marka dumara ku jira dad odayaala ku jira dad mas-uuliyiin ah ku jira markay uxud yimaadeen qubuurta shuhadadii ayay ziyaarinayeen iyo macrikadii meeshay ka dhacday saa u fiirinayeen kadibna raggii watay ayaa hor socda meel boor aho mxuu aha boor rasmi ah ma ahan meel lagax u yeelay maha boor rasmi ah ayaa markaa yimaadeen halla fariisto hal mar ayaa sagiir iyo kabiir iyo oday iyo masuul iyo culimo iyo caamo hal mar la wada fadhiistay afkaan wada qabsanay intanaga meesha socon bismillah wardakaan maxaa ahay ummaddan ummad soomaaliyeed ma ahani xaggay imaadeen raggii culimmadii mar dambe aan is waraysannay oo intaan la tacajubno baan iska dhaaqnay dib aan isu waraysanay marka raggii culimmada ahaan waraystay oo akhyaarta ahaa waxay yidhahdeen raggan waxaan u sheegnay oon ka soo dhaadhicinay diin inay tahay liisa aeeca daacada inay diintaan u sheegnay xajkoodana haddii taaca laga waayo inuusan mxuu ahaa toosaynaan u sheegnay wa alayhi rabbi subxaana wa taala waxay ugu dhowaanayaan inay aacada ayada waan la yaabay runtii arrin cajiib ay noqotay marka in liis aeeca oo liis maqla waa arrin runtii ummadda soomaaliyeed ay u bahan yahin lagu tarbiya oo ina liis aeeca oo wixii wanaag laisku yeelo inay diinta ummadda in la bara waa shay asaasi ah lidalika rabbigan subxaana wa tacaala saasuu leeyahay imaam nawwin waxaad ujeedaan baabu wujuubi aacati wulaati lumuur fi hayri macsiya wa taxriimi aacatihim fi marka arrinta ayada waxaa weeyaan in laisku tarbiyeeyo oo la ogaada in adduun iyo ay khayr noogu sugan tahay waa shay aan laga maarmaynin xadiidka iyo saddex iyo lixdanaad wa can ibni cumara radi allahu tacala canhuma can اnabiyi sal allahu aleh ali wslam qaala nabigan wuxuu yidhi cala almar'i qofka almuslimi ee muslimka ah asamcu maqlitaan ayaa ahaatay xadiikaas waa xadiia nabigeena calayhi salaatu wasalaam warina oo muttafaqa cala almari qofka muminka dushiisa oo shakhsiga waxaa ahaatay cala almari lmuslim qofka muslimka dushiisa waxaa ahaatay asamcu maqal iyo wataacatu yeelitaan iyo aطiicitaan fii ma axaba wuxuu jecel yahay ilaa an yumara in la faro waa gooni bimacsiyatin macsiya la faro faidaa umira haddii la faro bimacsiyatin macsiya falaa samca maqlid ma lahan waxa lama maqlaayo weyaan walaa aacata yeelitaan iyo aicitaan iyo raacitaanraacitaanna ma jira muttafaqun calayh aayaddii unbuu xadiidkan fasiraya nabigeena sal allahu aleh ali slm wuxuu caddaynaya qof kasta oo mu'min ah oo muslim ah waxaa dushiisa ahaatay inuu maqlo oo wixii warka horta u lidaalika waxay dhahaan qofka inuu wax dhagaysto waxay tusinaysaa inuu caaqil yahay qofka inuu sugi waayo warkii in loo dhammaashatiro waxay tusinaysaa inay qofka asaga ah laga caqli badan yahay marka qofka horta wax inuu maqlo waa markuu maqla uu miisaamo xitaa markii munaadaro lagu jiro oo qofkan baailka wata aad qofka daaci uu radina ama qofka ahlucilmiga ah waxaa loo bahanya qofka inaad ka dhagaysato nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa tii loola imaaday waxyaaba la yaab leh abalwaliid muqiira intuu nabigu imaaday calayhi salaatu wasalaam kadibna uu muxuu ahaa la hadlay wuxuu yidhi muxamadow waxaa weyaan waa isnaqaana haayo wuxuu yahay markuu nabiga diintil imaada ala sla slm ayna ka hor imaadeen ee wuxuu yidhi nabigu u imaada ala sla slm markaasa wuxuu yidhi maxamedow haddii aad xoolo rabto intaa rabtaan ku siinaynaa haddii aad boqortooyo rabto boqoraan kaa dhigaynaa haddii aad muxuu ahaa aad wax kale rabto ku siinaynaa haddii waxaan iska celin karino jin iyo balaaye iyo waxyaaba noocaas ay ku hayaanna adibada iyo qolyaha mxua jinka ka dhaawa ayaan kugu yeerayna waa lagaaga dhaawi ay noo sheeg markuu ninka war badan dhameey nabiga wuxuu yidhi alai slat slaam intaasuu dhegaysanaya afaraqta yaa abalwaliid wuxuu yidhi abalwaliidow warkii aad waday xitaa magaciisa uguma yeelin warkii aad waday ma dhammaysay oo ma ka baxday markaasuu yidhi nacam markaasuu yidhi ismac iga dhagays marka isna aayad qur-aanu dabadu qabtay ilaa isagoo khushuucsan oo xaaladiisa ay khatar ku sagan tahay oo in islaama ku dhow aad maxaa ka soo taga kadibna raggii aad ka tagay waxay yidhaahdeen laqad ataa bihayri alwajhi aladii dahaba bihi wejiga aad la tagay weji aan ahayn ayuu ninka abulwaliid la soo laabtay saxaraka wallah halkaasay mxuuaha ay la istaageen marka waxaan kala jeedaa qofka inuu maqlo marka xitaa qofka baatilka sheega inaad dhegaysato maxaa yeele dhegaysigaas tan koobaad qofka inaad qiimaysayo dareemaya haddii uu dareemo qofka inaadan qiimaynin waxba kaama dhegaysanayadna kan labaad qofkan baatilka uu sheegaayey inaad ogaato madaakhishii sidii lagu ridin lahaa ayaa haddana aad fahmaysaa soomaadan garan tan saddexaad wakhtigaadii marka la gaara hadduu toban daqiiqa aad dhegaysanaysa adna wuxuu ku siinaya toban daqiiqa tiis tobanka daqiiqa baatil ay ahayd tobankaadana waa toban xaqa wa calayhi isumami zamanman marka cala almu'mini assamcu waaaaca cala almuslim assamcu waaaaca inuu maqlo kadibna uu ateeca labadaas marka la maqla oo la ateeca maxay yihiin waxay noqon kartaa shay adi aad jeceshahay ood raalli ku tahay iyo shay aad necab labadaba inaad maqasho ood ateecda hadduu amiir iyo qof madax ku ah fara ayuu nabigeena calayhi salatslam faraya laakiin nabiga wuxuu kasoo istisnooday calayhi salatsalaam in xumaan iyo macsiyo allah subxaana wa tacaala sahiiratan kaanat aw kabiira in la faro waa baab marka macsiyo allah la faro subxana wa tacaala aiicita meesha waa ka baxaya sidiisaba aiicita waa ka baxaya weyaan saasuu nabigeenle calayhi salaatu wasalaam xadiidka iyo afar iyo lixdanaad wa canhu ibni cumar waxaa laga wariy cbdilahi bn ibn alkhataab radi allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahaynay idaa baayacnaa markii aan la ballanna rasuul allahi rasuulka all sala allahu aleyh waali wasalam cala asamci inaan maqalna iyo wataacati inaan ateecno markaan kula ballanna yaquulu wuxuu noo dhihi jir lana annaga wixii aad kartaan ha ahaato ballantaad igula ballamaysaan asamcu waaca fi ma staactum fattaquu llaha ma staactum laa yukalifu llahu nafsan ila wuscaha saasuu nabigeenu ijri calayhi salaatu wasalaam xadiikana waa xadii isna muttafaqun calayhi ah qofka bini aadamkana laguma kalifa diintan waa diin yusr aslan waa janno ku durdiri wax la hijir waa diintan ummadihii naga horrey rabbana walaa taxmil calayna isran kama xamaltahu cala aladiina min qablina maxaa ka mid ahaa najaase haddii ay mara ku dhacda ummadaha qaar waa in la jara najaasadii meeshay ku dhacday kuwa qaar haddii dembi ay galaan naftooda in la goy ahaan jirta qof gale waa in la dilo qofki isaga oo islaayaan iyaga dhexdoodii saasay ahaan jirtay maca dalika annagana dembi kasta qofkuu geli markaasaa rabbiyow adnabtu faqfir lii dembi intaasaa kugu oo shuruud la imaado marka diintan waa diin yusr jannadana insha allahu tacala ummadda way heli diinta in lagu adkay ummadana ma aha zaman waxaa lagu jira mxua ah, ummadda ay diinta kasii cararayaan ummadda iyo mxua ah, diinta in laisjeclaysiiyo oo diinta allah subxana wa taala ummadda laisbaro oo waxaa weye lisunnaas nujiye ayaa loo baahan yahy ee ummaddii diinta in laga fiijiyo oo mxuu ahaa filgana taagtaagan iyo qodxaan mxuu ahaa qofka mudaa looga dhiga diinta ma aha walan yushaada addiina axadun ilaa halabahu ina minkum munafiriin dad diinta mxuu ah ka ayaa idinka mid ah. xalyaan soo marnamaad ogeyden xadiidkii waa rag ninka wuxuu samaynaya isaga madax muslimiintu ah kadibna ilma adeertiis iyo tolkiisii iyo magaaladiisii iyo ciddii ay saaxiibada ahayeen ayaa xaqi muslimiinta ah ilaahay dhan ayuu u ama inta badanba ayagu u leexinayaa waana amiiru kuu yahay maxaad samaynaysaa magaruun baad qaadana mise qoryaad qaadana waa maya siduu nabigeena cday alayh salat slam wixi nasiixo waa baab kale laakiin adiga waxaa lagaa rabaa inaad adeecdo wix xataa xaqaadeeb ha la qaate wain daraba dahrak wa ahada maalak dhabarkaadaba ha garaaca oo ha ku jeedla maalkaadan qaato ilaa uun mxuuah inay meesha macsiya iyo kufri iyo dhibkaas ay timaado baab kale markay macsiya timaadana laftirkeeda khuruuj ma jirayo laakiin macsiyad ayaheed ayaan muxuuah lagu ateecayn oo laga diidaya weyaan marka arrimahaas waa arrimo runtii baab dheer ah oo looga hadla baabu siyaasa sharciya fanni ayaa looga hadla oo abwaabta siyaasa sharciya sheikh alislaam ibni taymiya caleyh raxmatullah kitaab dhan uu ka qoray alaxkaam asulaaniya rag badan isaga wuu ka qoray imaamsiyaal sharciya kadalika alimaam waawardi caleyh raxmatullah kitaab buu ka qoray oo la yidhahdo alaxkaam sultaaniya rag badan baa wax ka qoreen baabka asaga siyaal sharciya marka qofka mu'minka ah oo taalibcilmiga ah intuusan baaba badan muxuu ahaa faraha la gelin ood wax badan hallaynin asiyaasa sharciya waa inuu wax badan ka ogaada weeyaan naam eh, xadiidka aad can cabdilahi bni camr radi allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi abdilahi bni camr kunaa waxaan ahaynay maca rasuulilah rsulka allaan la jirnay sal allah aleh ali waslem fii safarin safar baan nabiga la jirnay fanazalnaa waxaan degnay marka manzilan goob ayaan degnay fa minaa waxaa naga mid ahaa man duul ayaa naga mid ahaa yuslixu wanaajiya khibaa'ahu teendhadiisii aad hoosgeli lahaa hagaajiye hagaagsada ayaa ah. oo isku isku toosiyo wa minaa waxaa naga mid a ah, man yantadilu qof toogbarana ayaa naga mid ah oo inta leebab ii qaata halkaas muxuuah toogbarasho ku jira ayaa naga mid ah, ah. wa minaa waxaa naga mid ah man huwa man duul huwa isaga fii jasharihi xoolihiisii aad watay wanaajina oo xaaladoodii iyo ka shaqayntoodii iyo cunasiintoodii iyo xiritaankoodii iyo dadaalkoodii iyo qoraxda ka wado meel hoosge iyo xoolihii u watay oo naflayda ahaa ku dhex jira oo wanaajina ayaa ka mid ah fii jasharihisaas waa noo iman dontaa insha alla taswiirkeeda intaasaan dhahaynay id naadaa waxaa dhawaaqay marka munaadii rasuulilah sala allah slm rasuulka alleh kii muxuu u dhawaaqi jiray oo nabiga aad soo diray ayaa dhawaaqay weeyaan kow wuxuu dhahay marka asalaata jaamica asalaata jaamica salaadii dadkay kulminaysaa oo salaada u imaada weyaan fajtamacna waan kulannay oon u tagnay ilaa rasulila rasulka ale sal la slam faqaala nabigan wuxuu yidhi <clears throat> inahu shaniya lam yakun ma ahaanin nebiyu nebi oo qabli aniga horreeye ma jirin ilaa haddii uu jira kaana waxaa ahaaday xaqan xaq calayhi dushiisa ahaaday an yadulla inuu tusiya ummatahu ummaddiisa calaa khayri maa shaykan kan ugu khayr badan yaclamuhu uu ogsoon yahay lahum ayaga aad u caddeeya weeyaan kow wayundirahum ugu diga shara maa yaclamuhu wuxuu ogsoon yahay shartiisa lahum ayaga ugu diga weeyaan wa inna ummatakum ummaddiinna haadihi ee tanaytu ah jucila waxaa la yeelay caafiyatuhaa caafimaadkeeda iyo badbaadadeeda waxaa la yeelay fii awaliha qaybteeda hore ayaa badbaada iyo caafimaad la siiyey weyaan oo la yeelay wa sayusiibu waxaa ku dhici doona aakhirahaa qaybteeda dambana balaa'un imtixaan iyo balaayo iyo wa umuurun arrimo oo tunkiruunaha aad inkiri doontaan oo dafiri doontaan diidi doontaan oo nici doontaan wa tajii'u waxaa imaan doonta fitanun fitnooyin ayaa imaan doona yuraqiqu wuxuu jilcinayaa bacduha barkeed bacdan barka kale watajiu waxaa imaan doonta alfitnatu fitna imaan doonta fayaquulu wuxuu dhihi doonaa almuminu qofka muminka haadihi tanaytu fitnadan soo socota ma aragtaan ama tan joogta ma aragtaan muhlikatii waa tii ani ihalaagi lahayd oo ibaabi'in lahayd weyaan uma tankashifu kadibna fitnada ayad ahayd waad faydmaysaa weyaan watajiu waxaa imaan doonta ayaa imaan doonta fayaquulu lmuminu muminku wuxuu dhihi haadihi haadihi tan waa tan tii balada ahayd tii halaagi lahayd waa tan weyaan faman axaba qofkii jeclaada marka an yuzaxzaxa in laga fogeeya can inaar naar laga fogeeya wayudhala la geliyo aljannata jannada la geliyo falta'ti ha u timaado maniyatuhu geeridiis ha u wa huwa isagana yumin uu rumaysan yahay uu rumayna bilaahi alla weyne iyo walyowm alaakhiri maalinta imaadan geeridiisa weyaan walyati ha ula taga oo ha ila naas dadka ula taga alladii shaygii yuxibu an yu'ta ilayhi isaga in loola imaado oo loola taga u jeclaado dadka weyaan oo wixii isaga in lagu sameeya u dadka ku sameeyo waman baayaca qofkii la ballama oo mubaayaca la gala imaaman oo fa acaahu kadibna siiya safqata yadihi gacantiisa dhaarteeda siiyo gacantiisa dhaarteeda siiyo wa amarata qalbihi qalbigiisa mirihiisana siiyo falyuicu ha aeeca in istaaaca hadduu awoodo wixii aad ka awoodo waa abcan fain jaa hadduu yimaado aakharu mid kale oo yunaasicu isaga maamulkii iyo madaxnimadii kulu murma hadduu imaadana fadribuu gooya oo ku dhufta cunuqa alaakhari kan dambe oo madaxnimada qofka la qabsana qoorta ka jar ayuu nabig leh lh sl rawah muslim xadiikan waa xadii aad weyn oo marka dhan laga hadlana yuraqiq waxaa yeelay ummaddii hore ilahi subxana wataala siduu nabigeena cbdi wuxuu siiyey ummadda nabi moxamed alai sl slam ilahi wuxuu siiyey qaybteeda hore caafiyaad caafiya diintooda iskugu toosnay iyaga xaalkooda isku hagaagsanaa kitaabkii sunnada ay ka dambeeyeen oo jamacadooda isku aadanayd wanaagaas ayay haysteen ummadii qaybta dambe marka nabigu wuxuu cadayna calayi slat slam inay musiibo iyo dhibaato ay ku dhici doonto arrinta ayadoo ummadda ku dhici doonta marka waxa weeyaan wuxuu sheegay marka inay fidno imaan doonto fidnada markaa imaaddo oo musiibo culus ay imaaddo wuxuu dhahayaa qofka marka haadihi muhlikatii muminka tanaa i halaagayso tii i lahayd oo i dabargoyn lahayd ama nabaabiin lahayd waatan kadibna way faydmaysaa tu kala imaanay markaasuu le haadii haadihi wahakada saasuu nabigale calayhi salaat wasalaam nacam marka nabigu wuxuu yidhi alayh salat slam qofkii marka naar in laga fogeeye rabo jannana in la geliyo fitnooyinkaas markay imaadaan isagoo ilaahay rumaysan rasuulkiisana rumaysan calayhi salat slam iyo aakhira rumaysan oo waxaa weeyaan ahlu iimaanna ha u timaado oo fitnada ayada ah yaynan kugu xambaarin yay muumin ku xambaarin inuu iimaankii ka siibmo fitnada laguu sheegaa dil iyo xiritaan iyo baabkaas inay ahayna laga yaabo ay ka weyn fitna fi ddiin diintaada in lagaa fidnayo oo qofka mxu diintiisa laga fidnayo sida qolyihii mishaarka lagu kala jeexi jiro kale oo laga dhihi ka noqo diinta qolyihii muxuu ahaa asxaab dabka lagu shidi inta loo qoda godadkii wamaa ilaa dalik iyo wix mid kale waxaa ka fitanta hadda muqriyaadka qofka diintiisii shubah iyo balaayo dhan ayaa waxaa weeyaan social median waxyaabahan wasaal iclaamka ah, barahan bulshada ay ku wada xiriirtay iyo balladan kulle ay waa fitan laftirkeeda qofki in mxuu macaasidii ay telefonkii uu ku wata laftirkeeda waa fitantii marka fitanta suuro gooni ma lahan waa anwaac iyo ashkaalka aad u kala duwan marka fitantaas markay timaado qofka inuu iimaankii ku dhegnaado iyo aakhira rumaynteedii si uu janno u hela ugu fogaado ayuu nabigeena ummadda kula dadaama caleh slat slam kadibna nabigu wuxu adaynay alai sla qofka muminka haddii qof uu la mubaayacoodo imaam muslimiin kadibna uu gaanta u dhiibo kadibna waxa weyaan uu qalbigiisii siiyo oo kadibna qalbigiisa uu siiyo nabigeen wuxuu le sal allahu alay ali wasalam haaica ka awoodo weyaan in istiaacadaas marka waxaa weeyaan fima staactum ti aad nabigeena soo shegay alai sl saxabada kudhihi jira ka awoodid waxaadan awoodin laguma kalifaay marka qof kale oo hawshii marka ku qabsada ayaa imaaday oo ciidan wata oo dagaalama oo ninki inuu wixii ka qaadan raba nabigu muxuu le alai sla laga jara khuruujka ayaad nabi diga alaihi slat marka masaaishaas waa masaail khatar ah oo runtii u baahan in aad iyo aad looga foojignaado eh, sida axaadiista kale loo rumayna oo looga dhaqmaana iyadana in looga dhaqma u baahantay ikhwani fillah marka afatu'minuuna bibacdi alkitaab watakfuruuna bibacdin inay qof ku dhacda maahan iyo axaadiista haddiiba muxkam yihiin oo mansuuq ay oo marjuux ay oo muxuu ahaayad abcan waxaa weeyaan ayaga eh, marjuux iyo maahan aayadaha qur-aanka weeyaan mansuuq ma Eh, marka sida ayihina logu dhamaya kadalika axaadiista nabigeena alai slat slam waa sidaasoo kale qofka marka inuu baabka saas u mara odan wixii asaga aad raba aad ka qaadanin qaybta asaga la quruxsan oo hawadiisa waxaa la yidhaha wayaan xaqun alhawa xaqan waa xaq naftaydii wixi ay waafaqi kadibna qofka ku durdurinaya xaqa laakiin waxaa weyaan naftiisa ay waafaqsaneen qofka yanqabid canha taas ma soconays marka in adilada isku si loo rumay isku si looga camal falo isku si loo ictiqaadiyo waa lagama maarmaan ikhwani fillah wa ilaa diinteen waxay noqonaysaa ikhtiyaar in qaybna aan ka qaadanna qaybna aan ka tagna taana ma soconays weyaan qowluhu saxaabiga qowlkiisa uu yidhi yantadilu ay yusaabiqu wuxuu ku tartamayaa biramyi tuuritaanka binabli leebabka iyo wanushaabi leebabka noocyo ka mid ah wey nushaabkana waljasharuna bifatxi ljiimi jiinta oo la kordhaba iiiintaoo la kor dhaba almucjamati ee dhibacda dhibcaysan cafwan iyo biraai ra la akhriyo ama la qoro wahiya ayada addawaabbu waa daabooyinka allatii taasoo tarcaa daaqda weeyaan watabitu barida makaanaha meesheeda iska barida meeshii say mxuu ahay ay caadi ay duurka u joogto oo eh, cawskii iyo geedihii u daaqayso oy u foofta meeshii marka ay mxu hurdo ku qabatay habeenka lagu gaarun bay iska taas ayaa jashar la yidhahda weyaan wqowluhu yuraqiqu bacduha bacdan ay yusayiru wuxuu ka yeela bacdaha barkeed raqiiqan qaarkeed qaarka kale tii hore markaad waxaa weeyaan qayb hore ku maraysa hore culsaa markay tandama timaadee wartanna maxay tii kale ka sii ayadii marka tii hore waxay kula noqonaysaa koob biyo ama koob caanoo lacabay weyaan ciyaadan billaah ay khafiifan mid fudud buu ka dhiga licadami ma bacdahu wixii ka dambeeya weyninka u awgeed weyaan waani tan labaadna yuraqiqu lwala tan hore ayuu fududayna weyaan waqiila waxaa yidhi macnaahu macnihiis waxaa yushawiqu wuxuu fitnada bacduha barkeed ilaa bacdi barka kale bitaxsiiniha uqurxinteeda iyo wa taswiiliha uqurxinteeda waa mid weyaan waqiila waxaa layidhi yushbihu bacduha bacdan qaarkii hore iyo qaarka isu egyihiin weyaan nasal allaha min alfitani ma dahra minha ma batan xadiidka aad wacan abi hunaydata waa'il bni xujrin radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi sa'ala wuxuu weydiiyey salamatu ibnu yaziida ninka salama ibnu yaziid la yidhahda aljucfiyu ee reer jucfi ahaa rasuullahi buu weydiiyey sal alla slm rsulka alluu weydiiyey faqaala nabigeenu faqaala wuxuu yidhi marka e ninkii salama ahaa waa'il ibnu juxrin e, ninka la yidhaahdo e, cafwan wacan abi hunaydata waa'il ibnu xujrin radi allahu canhu qaal wuxuu yidhi sa'la wuxuu weydiiyey salamatu bn yaziida ninka salama bn yaziid la yidhahdo jucfiyu ahaa rasuulallahi buu weydiiyey oo faqaala wuxuu yidhi markuu wax weydiinaya yaa nabiy allahi nabi allow ara'ayta bal iga warran sideed u aragtaa in qaamat haddii ay nagu istaagto calayna dushanaga umaraa'u dad madax ah yasaluuna waxayna weydiisanaan xaqahum xaqoodii ayna yasaluuna waxayna weydiisanaya xaqahum xaqooda ayna weydiisanayaan wayamnacuuna waxay naga reebayna xaqana xaq aan lahaynay oo in noola naxariisto in nala caawiyo in baytibaalka wax nagala siiyo in nala shaqageeyo wamaa ilaa dalika xuquuq aan ku lahaynayna way noo diidayaan famaa ta'muruuna maxaad nafaraysaa nabi allow fa acrada nabigu ka jeestay ninka asagaha sa'alahu kadibna waa weydiiyey faqaala eh, mar labaad haddana weydiiyey salama weydiini faqaala wuxuu yidhi rasul rasulka ale sal slam ismacuu maqlaay waaicuu aeecay fainamaa calayhim dushooda waxaa ahaaday maa xumiluu mas-uuliyadda la saaray dushooda ay ahaatay wa calaykum dushiinana waxaa ahaatay maa xumiltum wixii laydin saaray ayaa adinkana dushiinna ahaatay ayaga marka waajibkoodii waxaa weeyaan ilaahay baa kulu xisaabtama subxana watacaala adinkiinna ka soo baxa nin walba walaa taziru waasiratun wisra ukhraa saasuu nabigeena calayi slat slaam kula hadlay saxaabigii ood ku qanciyay kuma bannaynayso in qofka mas-uulka oo madaxda ah dhibaatooyin aad sameeyo iyo waxa weeyaan xaq aad lahayd uu kaa dayaca ma keenayso in aad xaq laguga laha adiga aad ku dayacda ma keenayso weyaan lidaalika waxyaabaha imaan kara waxaa ka mid ah, u shaqaysaa ama nin baa madax ah xaqaadii mishaarkaagii ayuu muxuu ahaa qayb hufsiistay waxaad ugu shaqaynaysay ama lagugu shaqaaliyay dowladda kugu shaqaalaysay amaba ciddaad u shaqaynaysay boqolkuna lagugu shaqaalay kontonkuna lagugu shaqaalay tobankuna lagugu shaqaalay lacagta ayadayd qayb ka mid buu muxuu ahaa iska goostay ma kuu bannaan tahay marka intaad baytumaalka iyo aha bangigii islaamka u dhumata kadibna inta aad ku leedaad aayar jaf kas hoosaysato ama in muxuu ahaa la eg ma ku bannaanta ya masaladaad adinkaa ka fatwoonaysaan xadiidkan adinkoo ka duulaysaan fatwadiisa adinkaa laydinka rabaa weeyaan marka waxaa qofka xumaanta lagu sameey ma keenaysa isaga inuu xumaan ilan sariiqaad gelaysa markaad hoos aad wax aad dafayso maxay noqonaysaa sariiqa iyo tuugnimay noqonaysaa sariiqay noqonaysaa marka arrimaha iyaga ah waxyaabaha eh, runtii aadku fiqiga u baahan oo aad in qofka ugu taxadira u baahan oo waraca u baahan ayay ka mid tahay weeyaan xadiidka aad waan abdilahi bn mascuudi radi allahu tacala canhu qala wuxu yidhi abdilahi bn mascuud qaala rasul la rsulka ale wuxuu yidhi sal allah satakuunu waxaa ahaan doonta bacdi gadaashay aharatun la keliyoobitaan la keli ahaasho wax laysku lahaa inay cid gooni la keli noqoto ayaa dhici doonta weyaan oy gooni u isticmaasho oy gooni ay ugu intifaacdo ummadda waxay wada lahayd iwa umuurun arrimo baa immaan doona tunkiruunaha aad inkiri doontaan qaaluu waxay yidhahdeen ya rasuululahiw kayfa ta'muru sideed faraysaa man qofki mu'min ah oo adraka qofkii adraka haleelo mina anaga nagami daalika arrinta ayada ah aaradaas iyo umuurahaas la inkira qofkii muxuu ah haleelo maxaad faraysaa oo annaga naga mida qaala nabiga wuxuu yidhi sal l slm tu'aduuna waxaad gudanaysaan alxaqa xaqa baad gudanaysaan alladii xaqaasu calaykum dushiina hadaad gudanaysaan watas'aluuna waxaad weydiisanaysaan allaha alla weyne alladii xaqi lakum adinka idiin sugnaa ayaad weydiisanaysaan muttafaqun calayh adinkii xaqi aad lehedeen guta kii aad lahaydeenna ilaahay subxana wataala weydiis ayuu nabiga ala sl slam xadiidkan waa muxkam meel laga mara malankan axaadiistan dhan oo wada muxkamaat wa axaadii meel haba yaraata laleeyahay muxuu ahaa waa la nasakhay iyo intaa lagu bedelay iyo ma jirto hawadaada falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum waxaa bilcagsi ah oo waxaa weyaan ayadana u baahan in la yara baraarujiyo ila baasha dhankan lalama aada dhanka kalena in la yara dad diintooda dhanba iyo wax alla wax ay sheegaanba aacatu waliyi amri bas war kale maba jiraba waliyilamriga hal aeeca bas wax kale maba jiraba yani waxay noqotaba diin kale war diinta waa badan tahay aacatu waliyi amriga qayb ka mid garan salaadii qayb ka cilmigi in la barta qayb ka mid wa muminiinta inaan la xamanin qayb ka wa muminiinta in safkooda la ilaaliya qayb ka wa war maxaa ku daba dhiga tan bas ah oo kuwan kala ugu indhilaabaysaa ayadna waa mushkilad kale oo taagan runtii qolyaha marka dhanka aaday kuwan markay arkeen ayagana xomayna malaha darafay waxaa weeyaan laba darafay kale istaageen marka waxaa weeyaan weliyo amriga diintay ka ah in la aeeca laakiin keligeed in la taargadgareeyo oo maanta labaiyotobanka muxuu ahaa weliye amriga uun lagu haayo oo ummadda lagu mashquuliya oo masaalixta kale nin alla ninkii xataa eh, yidhahdo war waxan waa yihiin ba la yidhahdo weliye muxuu aha khilaaftay oo baabkaada saas weeyaan oo ma sax maaha abadan marka waxaan u baahannahay wasat weliye amrigan in la ateeco waajib weeyaan in laga badbadiyo oo waxaa weeyaan diinti kale laga hormariyana oo wax alla wixii muxuu ahaa afka la soo qaadaba qofkii xataa munkar weliye amriga munkaro la imaad tusaalahaan wax munkaroo xumaad sameeyey in arinta ayad ahayd laga hadlo la yidhah war arrinta weliye amriga aad sameeyey waa arrin munkar ah waa arrin aanan bannaaneen arrin aan bannaaneen weeyaan in la yidhaahdo oo la sheego markiiba la yidhahdo ah, khaariji khuruuj calaa wulaat alamri wulaat amriga ay ku baxeen sax ma iyadana marka dhankaanna in la dhowro weeyaan oo wulaatul amriga xaqoodii ay lahaayeen la siiyo dhankan kalena waa inaan laga badbadinin oo waxaa weya baasha ayna noqonin eh, arrin diintaba iyad kale laga dhigay marka waxaan u bahana insha allahu tacala inaan isu tawaasun samayna oo diinteenna wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa heryada dhan ayaa inooga dhicin marka waad aragteen hadda qofka waxyaabaha la rarto dameeraha iyo awrta iyo wixii la midka ah haddii heeryada dhan loo badiy ka warrama tusaale ahaan baabuurta caadiga wadanno baabuur hadda xamuul ah oo caadihoon wax la saari haddii inta la dhaha dhanka midigta bartamaha marka la saaro boqol wuxuu qaadaa boqol kiish ama boqol jawaan boqolkii jawaan ayaa marka dhankan la saaray dhankaana waa la banay maxaa dhici kara waa taqaana gaariga ma socon kara meel yaroo mxuu ah, markuu luuq maraa gaari waa gidoomaya waa kada saas wa waa noocaas diinta waxaa la rabaa in ay isla socoto oy kala harin yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafatan dhammaantiin iyo diinta dhammaanteedbawa ah. waxaa la kala reeba laa shaka bacd alumuur ma samayn kartid xilli wakhti ay leedahay qudra ay leedahay lakin waxyaabahan la samayn karo qofka awood aad u leeyahay waa inaad diinta kala rereebin oo diintan mxu ah, qaybna xoog la saara hadda qolyo waxaa jirta la yidhaha xaakimiya maanta labaiyo tobanka waxay ka sheekaynayaan alxaakimiya xukunka bas alxaakimiya xukunka xugun xugun xugun xugun diinta dhan tawxiidka dhanba waxaa laga dhigay alxaakimiya in mxuu ahaa khilaafat almuslimiin aad meeshaan bas nacam qayb waa in xukumka ilaahay la saxwa laakiin diinta dhan maaha salaad yaa jirta tawxiidka kalaa jira soomka yaa jira zakada yaa jirto muminiintii ulfadooda yaa jirta diinta waa waasic jiddan marka qofka inuu hal meel una kaga dhegto oo meelihii kalena u marka dhagaa ka furays ya waa mushkilad arrintaas tajazua diinta la tajzi'ina ikhwaani fillah waa arrin u in icaada tarbiya lagu sameeyo gruubkan meelay la fadhiisana qayb ay ku dhegayaan halkaasaa loogu imaanaya kuwa kala qaybay ku dhegan yihiin qaybihii kalena way gacanbidxaynaan kuwa gruubay ku dhegan yihiin saas sax maaha tawxiidkiibaa laga hadlaya salaadiyaa laga hadli soomkiyaa laga hadli zakadiyaa laga hadli xajkiyaa laga hadli xuquuqud muslimiinta laga hadli cilmigiyaa laga hadli muulaatulamrigaa laga hadli in la aeeca macsiyadiyaa la inkiri wahaakada munkarkiyaa la reebi macruufkiyaa la fari diinta marka waa diin shaamil ah oo noocaas u samaysan weyaan caawa baash waxay naga noqotamana wadi darsi ma ay noqon caawa wacdiya iska noqotay ayib laakiin mararka qaar waa in muxuu ah tuurta la yara xadiidka aad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam man aطacanii qofka anii aeeca nabi moxamed alayh salat salaam faqad aaaca allah ilahay buu aeecay kow waa bishaara ilahay inaan aeecno waan rabnaa nabiga aan aeecna alayh salat salaam tan labaad waman casaanii qofka igu caasiyana ha laga fogaada ayadne oo ani nabi maxamed i caasiyo oo amarkayga diido faqad casa allah ilahay waman yudici lamiira amiirka qofka aeeca amiirka muslimiinta qofka aeeca faqad aacanii aniga oo nabi maxamed ala sla slam yudiicu nabigeen ala sla slam subxaan allah waman yacsi lamiira amiirka qofka caasiyana qofka madaxda oo muslimiinta qofka caasiyana faqad casaanii aniga oo nabi maxamed ayuu caasiyay ayuu nabigeen ala sla slam intaas ikhwaani filah marka lisfara in aacadaas waxaad garan kartaan culayska imaan kara haddii aaca meesha la waayo tashatudka iyo tashardumka iyo kala burburka iyo dhibaatada iyo dacfiga iyo faqriga iyo cudurada iyo waxaa weyaan hawaanka ummadda dacfigeeda ayaa halkaa ka imaanaya marka markuu nabigeena ala sla slam rabbigeenna subxana wa tacala uu aayadahaas atiicu lah atiu rasul wlilamri minkum laleeya xataa cabdun xabashiyun ninka dadka ugu liidanoo la inuu madax noqdo oo laisku waafaqa wixii asaga ka maqan ummadda kale ay ku kabaan waxay keenaysaa ummadda inay qiimo yeelato ay wasni yeelato xitaa basharka biniaadamka quraanjadii waad aragteen quraanja shinnidii waad aragteen shinnidii ayaa madaxla oo waa fitra ku uuman marka aicitaanka la aiica hadda tusaale ahaan masjidkan haddii shan imaam laga samay ka warrama mid halkaasuu taagan yahay mid halkaas mid halkaas yaa lagu xidhan haye saddex mu'adin haddii laga samayo midna u addima hal saac mid laba saac u addima mid saddex saac waxay noqonayaan fawda hay maamulka muxuu ahaa meeshaan maamula hadii maanta ay noqoto shanninoo wada maamuli kan waa maamulo kan waa maamulo kan maamulo low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata fa subxaana allah markii ilaahay subxana wa tacaala uu ka sheekaynaya qolyihii aalihada badan oo ilahay wax la wadaajinayeen wuxuu yidhi haddii ay low kaana fiihima aalihatun ilahyaal badan haddii adduunkan iyo kownkan ay jir lahaayeen la fasadata way ayagaa murmi lahaaba addunkani waa fasaadi lahaa mid wuxuu dhihi lahaa inta laga soo bixina berri koonfur ay ka soo baxaysaa inta ay u dhici mid wuxuu dhihi lahaa waxay ka soo baxaysaa dukad waa koonfur ay u dhici mid wuxuu dhihi lahaa xaggay hakada tanaasuca imaan lahaa mid wuxuu dhihi lahaa habeenkii laga dhigayaa sideed muxuu sideed saacadood maalinta waxa laga dhigaya mid wuxuu dhihi lahaa saacadood eh, mid wuxuu dhihi lahaa maalmood mugdiya ahaani mid waa kharribmi alayhi marka aacada in liisa aeeca waa sunna kawniya wa sunna sharciya wa fitra fi lmakhluuqaat makhluuqaat hataa oon ah, maalay aqlika aad ilahay ku khalqi subxaana wa tacaala marka annagoo muslimiin oo kitaabkeennu ku hadla sunnadii nabiga ku hadlaysa alay sla slam u jeedna balaayada aan ka dhaxalnay in arrintaas aan ka waantoobi weyne xadiidka eh, iyo toddobaatanaad wacan ibni cabaas radi allahu tacala canhuma ana rasula rasulka al sal allahu aleh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi man kariha qofkii naca oo qoonsada min amiirihi amiirkiis ka qoonsada shay-an wax ka qoonsada falyasbir ha ku sabra fainahu maxaa yeelay man kharaja qofkii ka baxa min asulطaani qofka madaxa ah ee ka baxa shibran taaka ka yara fogaada oo ka baxa oo diida maata wuxuu dhintaa miitatan dhimasho jaahiliyatan ee jaahiliya sida jaahiliyada u dhiman jireen qolyihii muxuu ahaa gaalada ahaa oo reer quraysheed si ay u dhiman jireen ayuu qofka u dhimanaa weyaan kufri inaan laga wadin akbar ah ayay u badan tahay laakiin waxa weeyaan waa qof dembi weyn niminka caaad ba ahayn dad allah ay ku caasiyen lakiin cisyaankooda wuxuu ahaa kufri laakiin qofkan saan sameeyey qof dembaabay oo dembi weyn oo jaahiliga say u dambaabi jireen isagana dembi ku dhacay weeyaan laysa anahu jaahili min kuli aljawaanib inuu dhan walba jaahili ka yahay oo gaal yahay maaha macnaheeda laakiin waa qof dembi weyn ku jira weeyaan hadduu kufri kufriga waa qaran kufrun akbar wa kufrun asqar washirku akbar wa shirkun asqar nacam muttafaqun calayh lidalika kufriga inuu aqar iyo abar leeyahay waxaa weeyaan inaani fii ummatii bihima kufrun markuu nabiga ala sla slam ummaddayda laba shay gaallimay ku tahay maxay ahayd alniyaxatu cala almeyit wa alfaqru bilaxsaab aw bilansaab in eh, nasabka lagu faano iyo waxaa weyaan qofka meydka dhinto in lagu dul ooyo gaalnimo inay ahayn waxaa weeyaan eh, eh, waa ijmac gaalnimada weyneyd lakiin waa dembi weyn nacam xadiidka aad an abi bakrin waxaa laga radi allahu tacala anhu ardaa sidiiq abu bakr qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka al sal l slm man ahaana qofkii ihaanaysto oo liito ama liido asulaana qofka madaxda liido ahaanahu llahu ilahi baa liidi subxana watacala rawahu tirmidi waqala xadiiun xasan xadiidkaana sanadkiisa waa daciif weyan lakiin macna ahaan adiladii aan soo marno tirada badnayd ayaa u marqaatikacaysa weeyaan baabu nahyi muadinka ma baabu nahyi reebid la reeb ayuu baab yahay can su'aali alimaarati amiirnimo iyo madaxnimo in la raadsado wakhtiyaari tarki lwilaayaati wilaayooyinka iyo meelaha madaxda laga noqdo doorasho la doorto oo laga tago idaa lam yatacayan haddii aynan waajib ku noqonin calayhi qofkaas imaarada ma loo dhiibaa aw tadcu aynan u yeedhin xaajatun dan ilayhi isaga qofka mu'minka ah in ay laga reebay oo loo diiday inuu dalbado in madax laga dhigo madax liga dhigo la diiday waa laga nahyiaa wilaayooyinka inuu mxuu ahaa doorta ood asaga laftirkiis doortana inuu ka taga ayadna ayaa liisfaraya wakhtiyaari talki lwilaayaat wilaayooyinka ka tegitaankooda inuu doorto qofka cafwan wakhtiyaari tarki lwilaayaat wilaayooyinka inuu ka taga inuu doorto madaxni meelaha madaxyaha laga noqdo inuu ka taga inuu doorto idaa lam yatacayan calay haddii asaga waajib ay ku noqonin mararka waajib ay kugu noqonin oo hawsha ayada iyo madaxnimada ayada cid u qumi karto oo booskaas buuxin kartoon adigan ma jirto marka ayadu waajib ay kugu noqoni waajib ay kugu noqonaysaa aw tadcu xaajatun ilayhi amaba baahi weyn lagu qaba oo booska asaga dad way joogaan laakiin arrinta qabya ay noqonaysaa haddii adig aadan gelin waxbaa ka dhinana meesha marka ayadoo kale waa baab kale laakiin haddii ay meeshii cid buuxin karta ay joogto aan lagu baahnayn ay waajib kugu noqonin xaaje aan laguu qabin inaad doonato adigood wilaayada raadiso inay xaaraan tahay ayaa mxuu aha ayuu imaamka caleh raxmatullah baab uga dhiga weyaan allahu tacala rabbiga wuxuu tilka taasaytu addaaru waa daar alaakhiratu ee dambaysay najcaluha waxaan u yeelaynaa liladiina kuwii ayaan u yeelaynaa aan siinin doonaa weyaan laa yuriiduuna aanan doonayn culuwan kornoqosho iyo kor isu qaaditaan filardi ardada walaa fasaadan fasaadna aan doonaynin wlcaaqibatu cirab wanaagna waxay u sugnaatay lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa subxana wa tacala xadiidkii an abi saciidin waxaa la wri bdiraman bn samurata radi allah canhu qala wuxuu yidhi abi saciid qaala lii rasuulka wuxuu yidhi sal allah alay slem ya cabdiraxmaan qaala lii rasuulu llahi sal allah alay slm rsulka alla wuxuu ii yidhi aniga haddii aan ahni cabdiraxmaan ibnu samura ya cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu samrow laa tasal ha weydiisanin oo ha weydiinin alimaarata madaxnimo fainaka adiga nuctiita haddii lagu siiyo min hayri masalatin su'aal la'aan ucinta calayha waa lagugu kaalmaynaya adigoon weydiisan haddii muxuuha lagu siiyo ilah baa kugu kaalmaynaya subxana wa tacala wain uctiita haddii lagu siiyo can masalatin adoo weydiistayna wakiilta ilayha ayada waa laguu xilsaara adaa laguu xilsaari adiga inaad meel ka bixiya lagu dhahaya oo icaanadii allah ayaa meesha ka baxaysa weeyaan waidaa xalafta hadii aad dhaarato calaa yamiinin haddii aad ku dhaarato oo fara'ayta aad aragta hayraha ayada midaan ahayn oo khayran minha ayada ka wanaag badan fa'ti waxaad la timaadaa alladii kii huwa isagaba khayrun khayr badan wa kafir ka kafaaro guda can yamiinika dhaartaada ka kafaaro guda weeyaan muttafaqun calayhi marka qofka mu'minka ah haddii waxaa weeyaan eh, imaaro ay noqoto inuusan weydiisan ayaa nabiga alai sl slam haddii aadan weydiisano adiga lagu yidhaahdana waa lagu kaalmaynaya kadalika dhaar haddii aad wax ku dhaarto tira wallaahi waxaan ma samaynaya kadibna dhaartii wixii aad waa ma samaynaya tiri aad aragtay inaad samaysa inay ka khayr badan tahay oo ka ajir badan tahay ajir badnaanta la imaa wixii samay laakiin kafaara la imaa uu guday uu nabigeenna alai slat slam xadiidka aad waan abi darin waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu arda qaala lii rasuulrasuulka wuxuu yidhi sal allahu aleh waali wasalam yaa abaadarow innii aniga araaka waxaan ku arkaa daciifa nin tabardaran inaad tahay wa innii anna uxibu waxaan la jeclahay laka adiga uxibu waxaan kula jeclahay laka adiga maa ayaan kula jeclahay uxibu aan u jeclay linafsii naftayda laa ta'ammaranna amiir iyo madaxa u noqonin cala nayn laba qof madaxa u noqonin walaa tawallayanna ha ku gacanqabanin oo gacan ha qabanin oo weli ha ka noqonno mas-uul ha ka noqonin maala yatiimin qof yatiima maalkiis madaxa ka noqonin weyaan oo gacanta ha ku qabanin oo maamulkeeda ha u dhowaanin weyaan rawah muslim marka qofka wadcu rajul munaasib fi lmakan munaasib nin walba ilahay baxbu muxuu u qof baa cibaado badan oo khayr badan oo insaxa tacbiir owliah waxaa weeyaan maamul laba qofna aan laba laxad kale kicin karin waxaysan waan dhihi jirin qofna waxaa weeyaan waxaa laga yaba inuusan cibaado badnayn oo hakada qof iska caadi u yahay laakiin maca dalika umadan dhan uma mas-uulka noqon kara ood kala maamuli kara hagaajin kara wahaakada marka uh, wadcu rajul munaasib fi makan munasib nin walba meeshuu ku in la dhiga ayuu nabigeena ala sla slam cadaynaya lidalika abu dar nabigu wuxuu ka yaqaanay inuusan baabkan u qalmin waana raggii kibaar asaxaaba raggii saxaabada ugu qiimaha badnaa ugu fadliga badnaa ayuu ahaa nabiga laba shay kula taliyey wuxuu yidhi tan horta ilmo agoon maalkood gacnaha ku qabanin tan labaadna laba qofna madaxa u noqonin ummadan ka ah ka mid noqo weya waad garanaysaan nam rawahu muslim xadiidka iyo aad anhu waxaa laga wariyay abu dar qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ya rasuul lahyow alaa tastacmilunii miyaadan ishaqaalaynaynin inaad ishaqaalayso ood meel ii dhiibta miyaadan samaynaynin fadaraba nabigu wuxuu ku dhuftay biyadihi gacantiisa calaa mankibi garabkaygu saasuu dhutay nabig alsaasuu garabka ugu dhuftay fadaraba biyadii gacantiisu ku dhuftay calaa mankibi garabkayga uma qaala wuxuu yidhi yaa abaa darin abaa darw inaka adi daciifun nin tabardaran baa tahay wa inaha iyadana ammaanatun daciifkan nin jilacsana tahay wainaha iyadana ammaanatun waa ammaana wa inaha iyadana yowma alqiyaamati maalinta qiyaama khizyun waa hoog iyo wanadaamatun waa shallayta ilaa man akhadaha qofkii ku qaata mooyane bixaqiha xaqeeda oo waaddaa guta alladii xaqi calayhi dushiisa aaday fiiha iyada dhexdeeda baashaan bahal adag waa bahal sahlan maaha ammaanada waa mxuu aha hawshaan imaarada iyo madaxnimada hawl sahlan maaha adigana nin yara nugul ayaad u eg tahay abudarow marka waxaad yeelaysaa iska ilaali baabkan hau dhawaanin maxaa yeelay maalinta qiyaama waa hoog iyo shallayto ilaa qofka xaqeeda ku qaada mooyane marka madaxnimada wax aad u dhib weeyaan xadiidka lix boqol iyo iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardaahu ana rasul rasulka sal slam qaala nabigana wuxuu yidhi inakum adinka sataxrisuuna waxaad ku dadaali doontaan cala alimaarati imaaro iyo madaxnimaad ku dadaali doontaan wasatakuunu waxay ahaan doontaa nadaamatan shallayto ayay ahaan doontaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo rawahu lbukhaariyu imaam bukhariya xadiidkaa wariyey baabu xadi sulaani qofka sulaanto madaxda ah ee boorin lagu booriya iyo waqayrihi qofka muxuu ahaa sulaanka aanan ahayn oo madaxda aan ahayn cala ittikhaadi wasiirin qof wasiir iyo la taliya inuu samaysta boorin lagu booriy ayuu baab yahay wa taxdiirihim ugudegitaan looga diga min quranaa'i suu'i dadka saaxiibada oo xunxun iyo dadka la taliyaalka oo xunxun in looga diga ayuu baab yahay weyaan qofka marka haddii marba aad qof masuul yahay dadka ku hareeraysan oo u dhadhaw oo saaxiibadii ah waa ina dad akhyaar noqdaan oo saalixiin ah oo ilaahay xasuusiya haddii aad hilmaamo oo haddii aad gafa waxaa weeyaan toosiya haddii aad tabardarreeye garab gala wamaa ila dalika laakiin dadka usuu in badanoo hadda waxaa laga yaabaa dadka madaxda muslimiintaa ama meel sara ha haayeeno ama meel hoose ha haayeeno inta badan waxa fashaadiyo oo kharriba waxaa weeyaan albitaana sayi'a dad u sacbatuma oo daba taagan oo dhinac walba ka jira oo shaygi xumaa u qurxina oo shayga fiicaan mxuu aha u hallayna oo dadka wanaagsan ay ka fogaynaan oo araadishii usoo mxuu aha dhowaynayaan ayaa marka wax badan kharibayaan ummaddii oo baahan oo rafaadsan oo dhibaysan oon jidad lahayn oon fulaan lahayn waxaa le adduunka dhan waa calaa khayr calaa khayr ilan qofka madaxda ah meelul karo meelulba ma mari karo waad garanaysaan meeshuu mara waad aragteen jidka xir rafaad amni balaayo dhiboo marka dadka laakiin isaga wakaaladiisa ah oo gobolladii gobnatorayaashii raggii degmooyinka u joogay dadkii m xaafadaha u joogay dadkii m mas-uuliyiin haakada alla taliyaalkiisii ee waxaa la rabaa inay xaqiiqada jirta ay u gudbiyaan oo xumaantana ay xumaan ugu dhigaan wanaaggana wanaag ugu dhigaan wixi hallaysanna ay u sheegaan wixii loo bahan yahy u sheegaan ummadda ay u soo gudbiyaan haddii marka aad dhinacyaa iska mari kugu shiraaraho imtixaana inkaara dhici marka taasaa lagu fasaada in badan oo madaxda muslimiinta waxaa kharibay oo waxaa weya jidka ka wareeriyey balaaye muxuha ku haraysan oo qurnaa usuu qof kastoo akhyaarba inay ka fogeeyaan ka hankooliyaan ka shaqaynaan qof kastoo naasixa oo inaad u naseexeeya muxuu ahay rabay xataa waxaa laleeyahay kana uu gaafgambir raba saanu samaynayahay amaba waa xabsi aldhiga ama waa dili ama waa la fogayn wamaa dalika marka arrimahaas waa arrimaha khatarta weeyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi alakhilaa'u kuwa saaxibadii isu ah iyo wadaayaalkii isu ah yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamo bacduhum barkood libacdin barka kale caduwun cadow ayay isu yihiin ila almuttaqiina kuwa alla ka baqa oo muttaqiinta ma oyane dadka saaxiibada adduunka ku ah maalinta qiyaama waxaa weeyaan barkood barka kale cadow bay isu noqonayaan way kala cararayaan yaa laytanii lam attakhid fulanan khaliilan halkaasaa ay ka dhici doontaan ila dadka ahlu taqwaha oo akhilada isu ah oo isu ah iyaga dee khayray isu kaalmaynayaan mogta wanaagay isu muxuuaha ay ka wada shaqaynayaan jannaday wada galayaan jannada sidii lagu galaada ka wada shaqaynayaan waa isu kaalmaysanayaan watacaawanu cala albiri waataqwa xadiidka lix boqol iyo siddeed toddobaatanaad cashirkeena insha allah u dambeeyo wacan abi saciidin alkhudri radi allahu tacala anhu bis waa laga dambeeya bismi illah وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد وحل أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبينا وحيري ما بعث الله إلهي سوما بحن من نبي النبي ولا استخلف مدحك موسى يرين من خليفة قف مدحة إلا هدوجرة كانت له وحاو السقناتي بطانتان لبا صاحبه السقناتي لبا لتليال باو السقناتي biaanatun la taliyaal amaba saaxib ah, oo ta'muruhu faraysa bilmacruufi wanaagga faraysa wa taxuduhu ku boorinaysa calayhi wanaagga ku boorinaysa iyo biaanatun saaxib iyo mxuaha taliya ta'muruhu farayso la taliyaal ama la taliya waxay tirahdaa bishari shar farayso wa taxuduhu calayhi ku boorinaysa walmacsuumu qofkii dhowrsanna wlmacsuumu qofka la dhowrayna man casama allah iyo sagaaliy toddobaatanaad waan caaishata radi allahu tacala anha qaalat waxay tiri ummuminiin qala rasul rasul wuxu yihi sal la slm ida araada allahu alla haduu doono bilamiiri qofka madaxda alla haduu la doona khayran ida araada allahu alla haduu la doono bilamiiri qofka amiirka khayran khayr jacala lahu wuxuu sameeya rabbi wasiira sidqin qof wasiir ah oo runbadana ah oo qowli ficilba ka run sheega oo waxawan daacadda ayuu sameeya sidqigan daacadnima loola jeeda in nasiya hadduu hilmaamo dakarahu wuu waida araada hadduu la doono alla bihi qofka amiirka ah hayra dalika shar hadduu la doono jacala lahu wuxuu u sameeyaa wasiira suu'in wasiir oo khiyaano badan oo been badan oo xun in nasiya hadduu hilmaamo lam yudakiru ma xasuusiyo wain dakara hadduu xasuustana lam yucinhu uuga kaalmay rawahu abu daawuud biisnaadin jayidin cala sharti muslim xadidka waa xadiid saxiix weeyaan xadiidka ama baabka u dambeeyo baabu nahyi reebitaan la iska reeba uu baab amiirnimo iyo madaxnimo in la qabto i walqadaai qaadinimo la qabto iyo wahayrihima hayrkooda min alwilaayaati ee meelaha madaxda laga noqdo ka ah, liman qof loo diida sa'alaha weydiistay qofkii yidhahda aniga halii in waxa weeyaan loo diido oon far loo saarin ayuu baabkan u baab yahay u dambeeya baabka ama xadiidka cashirka u dambeeyo aad wacan abi muusa waxaa laga wariya alshcri radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi abi muusa cabdullahi bn qays weeyaane dahaltu waan galay cala nabi aan u galay sal allahu aleh ana anigii warajulaan laba oo isla soconno oo min bani cammi ilmaadeer aan ahay ragga ashcariyiinta weeyaan fa qaala axaduhum midkood wuxuu yidhi yaa rasuula allahiyow amirnaa madax nooga yeel calaa bacdi maa wallaaka allah ilaahay waxyaabaad kuu dhiibay iyo mas-uuliyaadka alla aad qayb ka mid ah annaga waxa wey amiir nooga dhig wa qaala alaaharu kii kalena wuxuu yidhi mila dalik sidoo kale uu yidhi weyaan faqaala nabigeen wuxuu yidhi sal allah alay waslam innaa annaga wallaahi ilaahay baan ku dhaartaya laa nuwalli uma dhiibna haada alcamal camalkan iyo shaqadan uma dhiibno madaxa guma dhigno axadan qof sa'lahu weydiistay uma dhiibanno weeyaan aw axadan qof oo xarasa calayhi ku dadaalay uma dhiibin ayuu nabigeena calayh salatu salaam muttafaqun calayhi maxaa yeeley qofkan markuu weydiisana ood ku dadaala sida asalka ah nafci isaga inuu ka haddii nafci ka asagaainuu kasoo garuraadinaana waxaa laga yaabaa waxyaabo badan inuu dayaca wa calayhi marka qofka asaga inaan loo dhiibin ayuu nabigeena cala sla amar ku bixiyey wuxuuna yidhi annagana uma dhiibayn hada wallah alam sal allah wslam aleyh rasuuli mustafa